fiican wanagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanagsan dhegeystayaal oo barqanimaha axada taarikh ku aasaasan tahay bisha oktoobar sannadda qodobada barnamijka ogaal ku doontaan waxaa ka wararkii ugu dambeeyey iyo faahfaahinadii ugu dambeeyey ka soo baxaya dagaalka u dhexeeya dadka falastiiniyiinta ee gumaysidiidka iyo maamulka yahuudda oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan xilli ururka hubaysan ee iyana xisbullah ee lubnaan ay dagaalka ku soo biireen kadib markii ay markaa ku rideen madaafiic qaybo ka mid ah dhulka israa'el ay xoogga kaga haysato dadka falastiiniyiinta waxaad kaloo maqli doontaan hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta garen oo sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay inuu bilaabo wejiga labaad dagaalka arinka al-shabaab waxaad kaloo dhegaysan doontaan iyana hoggaanka degmada buula burde oo abaabul dagaal ka wada qeybo ka mid a ah degmada waxaad kaloo soo qaadan doonaa afghanistaan laba kun oo ruux in ka badan ayaa ku dhimatay dhulgariir ku dhuftay iyadoo khasaaruhuna markaa issoo tarayaan qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad dhegaysan doontaane mar kale kusoo dhowaada barnaamijka ogaal dhegeystaasi wixii daafur ahayd barnaamijka ogaal warniyow waan yaabanahaye adduunkan cadaalad iyo damiir ma ka dhammaaday oniyo maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goormaa cadaalad u dambaysa ayagaa gar darnaaba la sii leeyahy saaxiib israa'iil waa gardarro garab og waa runa dunidii muslimka maxaa ku dhacay goormaa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotaba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka iyo diyaaradaha lagu garaacayo way guulaysan doonaan qaybaha hore barnaamijka ogaalayaan gudagelana dhegeystayaal aynu ku bilaawna ee eh. sida dad badani oo markaa dunida ku nool ay la socdeen waxaa aada markaa loo hadarhayay dagaalka u dhexeeya dadka reer falastiin ee gumaysidiidka ah ee dhibaatada badan kala kulmaya israa'iiliyiinta in muddo ah iyo sidoo kale maamulka yahuudda oo isagu markaa garab ka helaya reer galbeedka iyo inta badan dalalka caalamka shalayto aroortii weerar aan la filayn oo dunida oo dhan markaa fajac ku noqday ayay qaadeen ururka xamaas iyadoo oo markaa sida dad badan ay qabaanna la filayay mar waliba in ururka xamaas ay qaadi karaan weeraro ka dhana israa'el maadaama muddooyinkii lasoo dhaafay israa'el ay kordhiyeen tacadiyada ka dhanka ah xuquuqlisaanka ay ku hayaan dadka reer falastiin sidoo kale isqaadqaadka iyo kibirka yuhuuddu waxa uu markaa ku badnaa meelo badan oo ka mid a ah daanta galbeed oo dhulka ay xoogga ku haystaan yuhuuddu sidoo kale masjidka barakeysan ee al aqsa iyo sidoo kale masaajida kale ee markaa dhulka falastiin ku yaalla o ay dhibaato badan ku hayeen una diideen dadku inay markaa ku cibaadeystaan toogashada iyo dilalkuna waxay ahaayeen joogto oo dadka reer falastiin qoraxdu uma aanay soo bixin umana dhicin iyada oo markaa aanay ugu yaraan toban ruux lagu dilin qeybo badan oo ka mid a ah dhulka reer falastiin ay xooga ku haystaan yuhuuddu si kastoo ay taa ahaato ururka xamaas waxay shalayta qaadeen weerar runtii dad badani ay ku tilmaameen mid markaa aanan la filayn balse sida dadka siyaasadda ka faallooda ay sheegayeen mar weliba la filan karay in ururka xamaas ay markaa weerari karaan maamulka yuhuudda waxaa u suura gashay inay qabsadaan deegaano badan oo gudaha israa'iil ay ka dhex dagaalamaan sidoo kale dhul ay hore u heysteen israa'iiliyiintu oo falastiin ay lahayd laga saaro yuhuudda la qhaniimaysto hub fara badan oo yuhuudu lahaayeen gawaaridooda sidoo kalena la dilo boqolaal ka ah kuwa yuhuudda iyadoo sidoo kalena ay u suura gashay markaa in duqeymo ay ku bartilmaameydsadaan saldhigyo iyo marino ah oo muhiima ah oo ku yaala markaa maamulka yuhuudda weerarka waxay ka qaadeen marka la eego badda inventory oo ciidamadu uga dagaalameen magaalooyin badan oo israel ku yaala iyo sidoo kale kuwa xadka iyadoo oo markaa ilaahay haatan inta la yahay khasaaraha dhimashaduna israel inkastoo ay warbaahintoodu qarinayso la ogyahay in saddex boqol iyo dhowr iyo toban ruux oo yahuud wixii ay ku dhinteen markaa dagaalka sidoo kale dhaawacuna uu laba kun ruux ku dhow yahay sidaasi la mid ah maamulka yahuuddu iyana waxay qaadeen weerar rogaal celisa oo markaa u muuqday kuwo ay ku tilmaameen inay aargudasho ay tahay oo benjamin netanyahu ra-isul wasaaraha maamulka yuhuudda uu markaa sheegay in dagaal ay israa'el galayso sidaan ay markaa duqeyn ku bilaabeen ay ku burburiyeen deegaano iyo sidoo kale dhismayaal badan oo ku yaala marinka go-doonsan ee ghaza dad badan oo falastiiniina ah oo saddex boqol oo ruux ku dhow ayaa iyana ku dhintay duqeymaha waxaa sidoo kale soo taraya wararka dagaalka ururka xisbullah ayaa iyana dhankooda waxay sheegteen mas-uuliyadda gantaalo lagu riday dhanka waqooyiga israa'el dhulka ay xoogga ku haysato dadka falastiiniyiinta iyadoo iyada oo markaa ay sheegtay inay mas-uul ka yihiin duqeymaha ayna markaa qeyb ka yihiin dagaalkan sida muuqata waxaana israa'el dhankeedu ay sheegeen inay kaga jawaabeen iyana dhankooda inay markaa duqeymo ka geysteen dhanka xadka lubnaan iyo israa'el iyadoo durbaba qaramada midoobay ciidamada nabad nabadilaalinta u jooga lublan ay bilaabeen inay markaa ku baaqaan in la joojiyo xiisadana aan looga sii darin maadaama maamulku yahuuddu haatan culays badan uu ka saaran yahay oo dagaalku uu yahay mid markaas sii xoogeysanaya welina ururka xamaas ay wadaan duqeymaha ay ku bartilmaameysanayaan gudaha israa'el wax ku dhow toddoba kun gantaal ayaa lagu riday gudaha israa'el wax iyagoo kuwa badan oo ka midana ay ku dhaceen marka la eego dhismayaal xarumo ganacsi xarumo military iyo sidoo kale magaalooyinka faras magaalaha ee israa'el waxaa hakad la geliyey oo hakad galay meelo badan oo israel ka mida ah magaalooyinkooda waaweyn garoomada diyaaradaha cabsi laga qabo awgeed markaa in duqeymuhu ay soo gaaraan maadaama ururka xamaas ay soo bandhigeen awood aad u sarreysa Eh, sidoo kale kusoo biiritaanka ururka xisbullah ee lubnaan iyana inay markaa dagaalka soo galaan waxaa laleeyahay waxay markaa dhabarjab ku tahay maamulka yahuudda oo durbaba haatan dareemaya culays aad u badan wariyaasha arrimahan wax ka qoraya waxa ay leeyihiin israel waxa ku dhacay waa wax markaa lama filaana iyo sidoo kale ceeb iyo fajac in sirdoonkooda muusaad oo lagu tilmaamo kuwa marka u awooda badan marka la eego xog ahaan ay yihiin caalamka balse ay ogaan waayeen weerarka lasii qorsheeyay ee ururka xamaas ay ku qaadeen gudaha israa'el haddaba intee ku dambeyn doonaa mustaqbalka dadka reer falastiin ee xaqudirarka sidoo kale maxay kaga dhigan tahay weerarkii ay qaadeen iyo guusha haatan ay gaareen waxaan ka wareystay aqoon-yahan xuseen xasan caaqil oo arrimaha caalamka ka faallooda horta dhammaantii waan idin salaamayaa idaacadda kulmiya iyo dhegeystayaashoodaba haddaan wax yar dib ku celiya cabdicasiis ow labada kun iyo koob iyo labaatankii dagaalkii ahaa bishii ramadaan ee isla masjidkan masjidul aqsa lagu difaacayey waxa ay xamaas ku baaqday haddii israa'iil ay wax ka bedeli weydo inay iyagu bariga dhexe wax ka bedelayaan ma aha arrintani dadka qaarkood baa laga yaabaa ama taariikhda aan la soconin inay wax kadiisa ay ku tahay laakiin waa wax la wada filayo qof kasta oo la socda qadiyadan ama bariga dhex xaaladiisa la socdaayo waa wax la wada filayey marka laga eego waddamadan carabta oo markii hore xagga afka berber taagnaa qadiyadda falastiiniyiinta oo dhammaantood aad moodid inay maaragtay u ruclaynayaan dhinaca israa'iil in ay xamaas iyo kooxaha waxiska caabinta ee gaza ama marinka gaza ay tusaan inayna israa'il waxba u taraynin wax kastoo ay sameeyaan ayna xog ka horsanaynin taasi waxay ku tusinaysaa shalay lixdii iyo barhkii subaxnimo marka la eego waktiga ghaza iyo dhulkaas falastiiniyiinta ee yuhuudda xoogga ay ku haysato ayaa xamaas waxa ay ku qaaday weerar kadis ah weerarka kadiskaa waxaa la odhan karaa dharbaaxooyinka ku dhacay israa'il in ay tahay markii ugu horraysay sidii israa'il loo aasaasay in hal saac gudahood laga dilo konton askari kun iyo ilaa iyo shalay subax inta u dhaxaysa inay tahay markii ugu horraysay ee laga dilay konton askari taas ayaa waxay keentay dhabarjab weyn ku darso ogow waddamada israa'iil la dagaalamaysay ma aha in koox yar oo aan waxba haysanin haddaan wax yar laakiin dhinaca kale kuga cabiro cabdicasiisu waxa weeye marinka gaza waa saddex boqol iyo lixdan iyo shan kilomitr oo iskuweera waxaa ku nool laba milyan iyo afar boqol oo kun oo qof oo hal milyan iyo afar boqol oo kun ay yihiin dadkii ka soo qaxay waxa maanta israa'iil loo yaqaano waad garan kartaa dhul dadka intaan leeyahay ay ku nool yihiin oo aan dhinaca badda waxba ka soo gelaynin dhinaca berriga waxba ka soo gelaynin dhinaca cirka waxba ka soo gelaynin garoomadiisii la duqeeyey baddii ay ciidamada yahuudda ay fadhiyaan halka afarta kilomitir ah ee dhinaca masar u furnaa ay xidhan tahay oo bishii laga yaabo hal mar in la furo si dadka xanuunsanaya iyo dadka dhibaatada gaarka ah qaba looga gudbiyo ama dadka dibadda ku maqan ay uga soo galaan dhinaca marinka ghaza ayaa waxaa dareemaysaa awoodda ay la soo baxday xamaas inayna ahayn mid la dhayalsan karo caaqil eh, wax badan ayaa markaa uu dagaal dhex mari jiray israel iyo falastiin si gaara ururka xamaas iyo sidoo kale eh, yuhuuddu laakiin waxaa dunidu ay la yaaban waxay tahay in daqiiqado kooban ama saacado kooban ilaa shan kun oo gantaal gudaha israel ku dhacaan haatan oo aan kula hadlayo warbaahintu waxay qoraysaa tirada dhimashada israailiyiinta inay saddex boqol oo ruux dhaaftay dhaawacuna laba kun uu kusii dhow yahay marka waxaa leeyahay khasaare intaa lag israel horey uma gaarin dagaal ay la gashay ururka xamaas sidoo kalena waxaa lala yaaban yahay sida ay ku ogaan waayeen sirdoonka eh, ee muusaad israel oo la tilmaamo inuu kamid yahay kuwa ugu awoodda badan caalamka inay ogaan waayeen weerarka aada u moodo inuu sii qorsheysnaa taas waxaa caddaynaya xamaas ama kooxaha wax iska caabinta ee marinka ghaza ama ku nolulka falastiin ama meesha loo yaqaano maamulka falastiiniyiinta waxa ay ka digayeen toddobaadadii lasoo dhaafay oo dhan in israa'il ay joojiso kibirka iyo tacadiga ay ku hayso masaajidka masjid al aqsa magaalada qudus dhinaceeda bari iyo daanta galbeed halkaasi oo ay ku dilaysay dad aad u fara badan oo falastiiniinta islamarkaana ay ku burburinaysay hantida bulshada waxaa kale oo inta ay oga digayeen kooxda hadda dowladda israa'iil xukunta ee loo yaqaano kooxda faashiyiinta ah ee uu netanyahu horkacayo gaar ahaan laba wasiir oo la yidhaahdo mustadrij iyo ninka la yidhaahdo maaragtay bin khafiir in laga qabto arrintan kuwaasi oo aaminsan in aan wax falastiin la yidhahda ama carabida haba yaraatay ayna jirin digniintaas in badan bay caddeeyeen inay la kulmi doonaan dharbaaxo ku dhacdana ay iman doonto waxayna fili doonaan iman doonto laakiin arrintoo la yaabka leh mucjisada waxa weeye arrinta aan la filaynin waxaa la islahaa gantaalo sidii hore ka fara badan ama gantaaladii maxamed dayf uu sheegi jiray ee one ee afarta lambar uu sameeyey ayaa lagu garaaci doonaa balse waxaa caddaatay dowladda israa'il inay tahay qalfoof inay tahay qalfoof waa wadankii la jiray wax ka adkaan karaayo haba yaraatee ma jiro waana awoodda keliya ee bariga dhiga ugu xooga badan sidaas darteed waxay soo baxday inay tahay qalfoof waxaa ku xeeran toddobaatan iyo shan kilomitir oo dhulka hoostiisa shan ama lix ama toddoba mitir laga soo dhisay korna loo dhisay toddoba mitir oo kale isla markaana lagu xayiray qalabkii ugu casrisanaayo ugu dambeeyey taasi waxay keentay xamaas in ay saddex jiho ay ka weerarto shalay subax lixdii iyo barkii waxaa loo yaqaana israa'il xuduudda ay la leedahay marinka gaza dhinaca bariga ayay ka weerartay dhinaca badday ka weerareen dhinaca cirkay ka weerareen waxyaala hore ayna israa'iil u aqoonna weerarka way keeneen oo ka mid a ah in ragga duulaanka qaada ay ku boodayeen dallaayado se maaragtay waxaan shiraaca oo kale ah islamarkaana ay ku degayeen gudaha dhulka israa'iil ay haysato derbigaasi waxaa ku rakiban cabdicasiis oo qalabkii ugu casrisanaa caalamka oo sida raadaaradii oo kale ah oo sheegaya daqsi hadduu maro waa si iyagu dadka ka dhaadhiciyeen daqsi hadduu maro sheegaya taasina waxay keentay ciidamada israa'iil in ay ahaayeen qalfoof beesha la dhigay midda kale ku darso ilaahay baa hore u sheegay dee qur-aankiisa kariimka oo ku yidhi inay darbi ku gabadaan ama si cadow kale u kaalmeeyo mooyeen yahuuddu dadka muslimiinta iskama celin karaan taasi lafteeda inay dadka muslimiintii ogaadaan ayaa wax laga maarmaana ah nimankani waxay ku dagaalamayaan waa xaq waxay aaminsan yihiin in dalkooda iyo dadkooda iyo muqadasaadkoodaba ay ka ilaashadaan yahuudda sidaasi darteed baa weerarkan loo qaaday kadis buuna aha wayna ku tala galeen waxa ay dileen ilaa iyo hadda shaashaduu sida ay tilmaamayaan saddex boqol laba iyo toban askari oo yahuud ah ayay dileen halka ay haystaan laba kun toddoba halka ay maaragtay dhaawaceen laba kun toddoba boqol iyo afartan iyo shan waxa ay gacanta ku hayaan sida la xaqiijinaya saddex boqol iyo toddobiyo toban qof bay gacanta ku haystaan xamaas hubkii oo dhan bay la wareegeen magaalooyin shan iyo labaatana ayay ilaa shalay ka dagaalamayeen oo gudaha israa'iil ah qaarkood ay maraykan qasbo jiraan shan iyo labaatan kilomitir taasi waxa ay keenaysaa in qofku si kasta oo looga xoog badan yahay iyo awood kastaoo dhinaca kaasoo horjeeda uu leeyahay haddii aad go'aan leedahay dhulkana adigu aad leedahay waxaa kuu helinayaa oo dhulka iyo go'aankaaga yahay cabdicasiisow waa gartay brofesor dhinac kale haddaan ka eegno falcelinaa ka dhalatay weerarkii xamaas weli mid military iyo mid oo dhanka warbaahinta ka dhalatay dhanka oo military haddaan eegno laftirkoodu weeraro u muuqday retaliation ama argosay bilaabeen israel haatan tirada dhimashada eed laftarkeeda saddex boqol kama yaro dadka falastiiniyiinta ee lagu duqeeyay marinka khaza hanti badan ay burburiyeen welina duqeymihii waa wadaan oo weliba ay sii hanjabayaan netanyahu iyo xulafadiisa sidoo kale farcilinta reer galbeedku biden a hadlay uu sheegay inay taageeri doonaan israel laakiin waxaa la isweydiinayaa waa maxay doorkii carbeed xaguu ka baxay roolkii ay ku lahaayeen inay markaa dadka falastiiniyiinta taageeraan iyadoo la ogyahay in iska dhaaf taageer ay siiyaan dadka reer falastiin in xitaa ay markaa xiriiro la sameysanayaanba ama ay taageerayaan israel sida sacuudiga baxrain imaaraadka iyo dalal kaleba cabdilcaiis sababta waxaan kugu kala qaadaya saddex arrimood tan waa weerarka israel israel horey ugu baaqday marka ay dhammaadaanna toddobaadada ciiddeedu in laga yaabo inay weerar ku qaado marinka gaza isla markaana ay soo afjarto dhibaatada xamaas iyo kooxdan jihaad ay ku hayaan dalka israa'il gaar ahaan xuduudda ay la wadaagaan taas wax la filaya weeye in ay dadka rayadka allaayaan ama se saraha dhaadheer ee magaalada gaza ay burburiyaan ama ay dhibaatooyin ballaaran u geystaan oo wax la layska filayay wax maaragtay xabajoojin rasmi oo ka dhexaysana ma jirto israa'il ma taqaano wax la yidhaahdo in laga adkaado oo la garaaco mooyaan ma ogolaato inay iskadiyadu xabadda u joojiso marka xabad joojin waxaa ka dhaxaysay aan saas u deganayn ta kale waxa weeye israa'iil ayay u sheegtay in hagaadha gaadha ha gaadhee mar un ay soo afjari doonto kooxa xamaas xamaas markaas diyaar bay u ahay ta dalka maraykanka iyo wadamada reer galbeedka ee wadanka maraykanka daqiiqada kadib dagaalku markuu dhacay netanyahu ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna sheegay inuu la xidhay biden bidenna uu yidhi waxa aan u taagannahay difaaca iyo amniga israa'iil inuu lamataabtaan yahay taasi oo wax la filayay ciddii aan ogeyn baa ilaa muxuu maraykanku waxa u samaynayaa ku darso dalka maraykanku waxuu haystaa madhabta brotestantiga madhabta brotestantigana waxay aaminsan tahay in dadka yahuudda dhul ay leeyihiin uu ka soo bixi doono dajaal ama waxa iyagu u yaqaanaan masiix uu ka soo bixi doono sidaa darteedna ay waajib diini a tahay in la difaaco dhulka hadda yahuuddu ay joogto marka iyaga dowladda maraykanku waa maaragtay difaaca koowaada israa'il leedahay waxayna weeye wadankii markii ugu horeysay ee waxaan lagu dhawaaqay dal israa'iiliyaa jira koob iyo toban daqiiqo gudahood ayay dowladda maraykanku aqoonsatay waxaa ka horreeyey oo keliya dalkii loodhan jiray soviyedka ama ruushka oo saddex daqiiqo gudahood ku aqoonsaday markii lagu dhawaaqay israa'iil waxaa jira teeda labaad wadamadan ingiriiska iyo faransiiska oo uu netanyahu sheegay inuu la hadlay dhammaantood waxay berber taagan yihiin dalka israa'il ama waddamada reer galbeedka o dhan dhammaantood taasi waxay caddaynaysaa in dadkani ay yihiin dad iyagoo difaacaya jiritaanka waxa loo yaqaana dowladda israa'el waxaan kaa dhaafay cabdicasiisow hal yaroo nuqdaha ah oo taariikhda gashay dowladda maraykanku ay ku dhawaaqday markii ay aqoonsatay kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideedii koob iyo toban daqiiq markii lagu dhawaaqay israa'el in haddii israa'il ayna samaysanteen iyagoo ay abuuri lahayen wax israa'il la yidhahdo isla bartana ay ka abuuri lahaayeen waddamada carabeed hal keliman kugu soo koobaya islaamku horteeyey intaan ilaahay nebi maxamed soo saarin sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisu ayna diinta islaamka ku soo ragin dhulkaasi qof kasta oo muslima waxaa la rabaa inuu isweydiiya say ahaayeen qabla islaam dhinaca bariga waxaa haysatay eeraan ama wixii loola jeeda bershiyaanka ama farisiyiinta dhinaca waqooyigana waxaa haystay yurubiyan oo magaalada dimashik ay xarun u ahayd dhinaca koonfurtana waxaa haystay xabashida haysatay markaa in yar oo jasiira alcarabiya ah oo iyaguna qabiil isu laaya ayaa horta meeshan ku noolaanayay carabtanaad ka hadlaysaa carabtii islaamka ahayd ma aha waa carabtii jaahiliyadda ahayd oo qamiisyo cadcad qaadatay islamarkaana xoole heshay aaminsanna inuu maaragtay ay difaacayaan wadamada reer galbeedka waa gartay marka maxaa isleeda haatan xaguu ku dambey karaa mustaqbalka reer falastiin runtii waa ay guulaysteen waana la qiray duniduna waa aragtay awoodda ururka xamaas inkastoo weli farakama qodnafaanol ay tahay oo dee israa'iiliyiintu ay weeraro argosia wadaan duqeymo bilaabeen awalna oo ayna ascaan uhayn dadka reer falastiin marka xagguu ku dambeyn karaa is leedahay mustaqbalka reer falastiin haatan horta wararka dadegaada soo baxaya waxay sheegayaan dhinaca lubnaan in gantaal laga soo garaacay dhulka falastiin ee yuhuuddu haysato ee waqooyiga israel loo yaqaano halkaas inay gantaale kusoo rideen islamarkaana hadda ciidamada qaramada midoobay ee lubnaan iyo israel u dhexeeya ay orod ku jiraan ama ruclayn ay ku jiraan sidii ay arrinta u qaboojin lahaayeen iyagoo ku baaqay in xabadda la joojiyo islamarkaana arrinta la dejiyo arrintaas israa'il iyadu way u diyaar garowday marray sheegtay inay geli doonto muddooyinka soo socdee aad u dhow dagaal saddex weji ah mid lagu qaado marinka khaza mid lagu qaado daanta galbeed iyo mid lagu qaado dhinaca lubnaan amada waddamada deriska ah waddankani waxa weeye waddan ku tiirsan difaaciisu uu dhabarka ku hayo wadamada reer galbeedka iyo wadamada carabeed marka arrinta waxaa la odhan karaa horta maalmo wuu soconayaa dagaalkani dhibaato badanna shacabka reer falastiin way ka soo gaaraysaa hase ahaatee iyaga oon hal askari dilin ayaa kun la dili jiray iyaga oon hal guri burburinin ayaa kumanaan laga dili jiray mar alla markii sartii dheerayd ee afar iyo tobanka dabaq ahayd ee bartamaha magaalada gaza ku tiilay ee loo yaqaano sarta falastiin ay israel dhulka dhigtay waxa uu ku baaqay yaxya sinwaar in israa'iil aan idhaahdee maxamed udayf waxa uu ku baaqay maxamed udayf waa taliyaha guud ee ciidamada ama amase kooxda iska caabinta ee falastiiniyiinta waxa uu yidhi waa inay israa'iil isu diyaarisaa inay halluga ku istaagto isla markiiba waxay duqeeyeen gudaha magaalada talaabiib shar middaa mid lamida oo sagaal iyo toban dabaqa ayay kor kaga soo dhurteen gantaalihii isla markaana ay burburiyeen waxani waa wax iska jiraya inta ay yahuudda meeshan joogtana arrintaasi ma dagayso aqoon-yahan xuseen xasan caaqil oo arimaha caalamka iyo siyaasadda caalamka faalooda ayuu ahaa oo aan markaas la falanqeynayna waxna ka weydiiyay arimaha dagaalka kasoo kordhay falastiiniyiinta iyo maamulka yahuudda weli barnaamij jawal aad degeysanaysaan keenana oad nagala socotaan dhegeystaan weli barnamijka ola degeysanaysaan keenan nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu galbeedna hogaanka koonfur galbeed cabdicaiis xasan maxamed lafta gareen waxa uu sheegay inay markaa maamulkiisu diyaar u yihiin dhowaan inay markaa bilaabaan abaabulka dhan al-shabaab lana bilaabo wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab lafta gareen oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay inay maamulkiisu doonayaan inay sameeyaan latashadii ugu dambeeyey iyo abaabulkii ugu dambeeyey ee ku aadan in markaa la bilaabo dagaalka dhan al-shabaab oo deegaanada koonfur galbeed looga saarayo waa kan lafta gareen sida aad socotaan qorsho istaraatiijiyad dagaal ah oo guud ahaan dalka soomaaliyeed oo dhan iyo dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ahbo ay gaareen yaa jiro oo ah la dagaalanka argagixisada in loo qaybiyo laba face fayska koowaad laba state laga howlgalo fayska labaadna labada state laga howlgalo fayskii koobaad labada state oo laga howlgalayo hirshabeelle iyo galmudug ahaa gabagabow marayaa waxaa ilaahay mahadiisa ah maanta hirshabeelle in lasoo gabagabeeyey galmudug oo laba degmoo ka mid ah ay ku hareen ayadana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oyna u muuqataa in usbuucan uu soo gabagaboobi doono ceelbuur iyo galhareerina ay gacanta dowladda soo geli doonto sidaas darteed waxaa loo noqon doono oo bilaaban doono sida qorshaha iyo ballanta ay ahayd waa fayskii labaad oo ka bilaabanayo koonfur galbeed iyo jubbaland maalinkii qorshahaas la dejiyey oo go-aankaas la qaatay iyo ka horba annagoo u diyaarsanayn yaan waxaan bilownay diyaargarow waxaan bilownay wacyigelin waxaan bilownay inaan ciidamo diyaarinno tababar u samayno qalabayno una diyaargarowno qorshihii ahaa fayskii labaad ee howlgalka annaga oo kaashanayno ciidamada qaranka iyo dowladda federaalka iyo dowladaha diyaarka u ah inay nagala shaqeeyaan ama naga kaalmeeyaan la dagaalanka argagixisada intaba inaan inta gacmaha isqabsano laga howlgalo diyaar garowga anagi meel fiican buu gaaray waa diyaar garownay talooyinka iyo wacyigelinta iyo wadatashiga sida uu maanta noogu bilowday yuu noogu soconayaa saraakiisha ciidamada qalabka sido kulankii aan la sameynay iyo istraatiijiyada iyo qorshaha aan leenahay aan u sheegnay kuma hari doono kulamada waa soconayaan laakiin caawa waxaa noo furan oo noo bilaabanayo oon kasii howlgeli doonaa oo qorshihiisa soconayo wejigii labaad fayskii labaad wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada furitaankiisii iyuu noo yahay caawa sidaas darteeda kulamo badan ayaan la samayn doonaa bulshada iyo shacabka reer koonfur galbeed oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka wadatashiyo ayaan la samayn doonaa dhalinyarada oo ah maanta xoogga jiro oo la rabo inay howlgalkan qayb ka noqdaan mustaqbalkooda iyo noloshooda iyo horumarkoodana waxa hortaagan iyo cadowga maanta soomaaliya ay leedahay waa kuwaase ay u midoobaan oo iska leexiyaan sidaasoo kale haweenka wadatashi baan la suubinaynaa siyaasiyiinta reer koonfur galbeed meel walbay joogaan wadatashi baan la suubinaynaa dadka madaxda dowladda ah oo labada reer ah koonfur galbeed iyo federaalkaba sidaasoo kale ayagana talan la sameyni doonaa iyo wadatashi hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicaiis xasan maxamed lafta gareen ayuu ahaa oo sidaad maqlayseenba sheegay inay diyaar u yihiin maamulkiisu in markaa wejiga labaad dagaalka dhanka al-shabaab ay si rasmiya ah u bilaabaan markana waxaad ku horwaataan dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegaysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim iyo anigoo ifraaxmadi soo dhawaada saaxiibayaal cabdirashiid oo dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku hormarno dagaalka ciidamada yahuudda iyo dagaalyahanada xamaas ayaa sii socda saaka oo axad ah iyada oo boqolaal qofna ay ku dhinteen kadib weerar lama filaan ah ay sabdidii ku qaadeen yuhuudda kooxda xamaas ayaana weerar cirka iyo dhulka ah ku qaaday amaba ku ekeysay een yuhuudda sabtidii ayadoo ciidamada israa'iil ay sheegeen in la dilay in ka badan saddex boqol oo israa'iiliyiin ah islamarkaana la dhaawacay kun kale mas-uuliyiinta ayaa iyagana sheegay in duqeymaha israa'iil ay ku hayso magaalada ay ku dhinteen laba boqol soddon iyo labo qof oo shacab ah islamarkaana in ka badan ay ku dhaawacmeen kun iyo toddoba boqol Eh, sidoo kaleeto efraax waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa xamaas weli waxay gacanta ku hayaan mas-uuliyiinta ugu sarsareysa yuhuudda shalay ay dagaalka kusoo qabteen waxaynu ognahay in dhacdadii shalay ay sameeyeen eh, ciidamada eh, xamaas in ay tahay mid markaasi dabcan dad badan ay ka hadleen ama mas-uuliyiin badan ay ka hadleen sidoo kaleeto waxaa lasoo warinayaa in hadda tirada dhimashada yuhuudda ay sii badanayso waxaana lasoo warinayaa in hadda ay geeriyoodeen ama ay dhinteenba ugu yaraan saddex boqol oo qof oo yahuud ah waxaana lasoo warinayaa inay dhaawacmeen wax ka badan hal kun iyo lix boqol oo marka oo yahuuda ah sidoo kaleeto markaynu eegno israa'iil waxay shaaca ka qaadeen in dagaalkan uu yahay dagaal markaasi aad u adag waxaana shaac ka qaadeen in dagaalkanu noqon doono dagaal ay toosa ay ka jawaabi doonaan markaynu eegno waxyaabaha hadalheynta badan dheliya waxaa ka ah wadamo badan ayaa dagaalka kusoo biiray markaynu eegno ururka xisbullaahi ayaa kusoo biiray dagaalka ka dhanka ah yahuudda israa'iil kooxda xisbullaahi ee saldhigeedu yahay dalka lubnaan ayaa kusoo biiray dagaalka ka dhanka ah yahuudda waxaana ay kooxdaasi madaafiic culus ku garaaceen qaybo ka mid ah dhulka ay haystaan ee yahuudda tiro madaafiic ah ayay tuureen kooxda xisbullah waxaana uu kusoo dhacay dhulka yahuuda ay xooga ku heystaan dadka muslimiinta ah ee falastiin sidoo kaleeto wadamo badan ayaa kusoo biray waxaa lasoo warinaya xataa in iiraan ay kusoo bireen xataa wadanka turkiga ku jiro ifrax aad aad cabdirashiidow guud ahaan ummada muslimiinta ah ama wadamada islaamka ah waxa ay taageerayaan falastiin sida aan ognahay sidoo kale baraha bulshada waxaad ku arkaysaa guushii ay shalay gaareen falastiin in aad loogu hadlayo baraha bulshada oo laleeyahay yahuudda jabweyn ayaa gaaray ee eh, dhanka kaleeto hadalheynta kale jirta haddiinu eegno dhankii ciyaaraha weeyaan waxaa jira eh, kulan xiise badan way jiraan ilaa iyo dhowr kulan oo horyaalka bermeliga la ciyaari doona laakiin kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta gandris oo garoonkooda imarat stadium ay kusoo dhaweyn doonto kooxda kubada cagta macity labaiyotobanka maqrinimo ee qadar soddon daqiiqa markaynu eegno kooxda kubada cagta macity iyo arsenal waa labadii kooxood xil ciyaareedkii hore ku dagaalamayay horyaalka brmeliga sanadkan mar kale ay u muuqdaan inay ku dagaalamay karayaan markaynu eegno kooxda kubada cagta macity labaiyo tobankii kulin ugu dambeysay horyaalka brmeliga oo ay garaacaysay kooxda kubada cagta arsenal halka arsenal tan iyo beb guardiola markii loo magacaabo tobaraha kooxda kubada cagta macity xataa hal jeer oo horyaalka brmeliga xataa inaysan markaa ka badin marka michael arteta wuxuu doonaya in kulankan uu garaaco iyadoona eh, koox kubadda cagta masiti ciyaaryahaano muhiim ay ka dhaawacan yihiin sida kevin dubrunia Eh, sidoo kale stonis inkasta oo soo laabtay laakiin kulankan ma ciyaari doona ayaa leeyahay waxaanu ognahay in kai gundogan iyo riyad mares ee eh, kooxda ka tageen marka arsenal waxay dareemayaan in fursad fiican ay haystaan inay garaaci karayaan eh, kooxda kubadda cagta mancity laakiin kulan xiisa badan weeyaan halka kooxda kubadda cagta liverpool iyaguna sanadkan horyaalka bermelig ku jirta ayla ciyaari doonta kooxda kubadda cagta breton mar kulankaasina waa kulan aad iyo aad loo hadalhayo markaynu eegno waxa aad loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta united oo kambagii cajiibka ah shalay ku samaysay kooxda kubadda cagta brentford laba gool iyo halay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee eh, ma united kooxda kubadda cagta brentford marka kulankaasina aad iyaad ayaa loo hadlahaya halka wadada guulahan ay kusoo laabatay kooxda kubadda cagta chelsea muddooyinkii ugu dambeysayba afar gool iyo halay ku garaacday kooxda kubadda cagta baley hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynanaya markan dhanka iyo weliba qormooyinka waatay oo qormada ugu horreysa dhankayga maaweeliyihii caanka ahaa ee reer biritiin ayaa dad badan maaweelinayay ayaa soo qaatay sheeko qosol badan ilaa goor ay wada qosleen dadkii oo idiil mar labaad ayuu ku celiyey oo waxaa qoslay qaar ka mid a ah dadkii mar saddexaad ayuu ku celiyey wax qof ah ma aysan qoslin markaas ayuu waxa uu yidhi hadal taariikhda galay oo ahaa haddii aanad sheeko maad iyo farxad badan aanad awoodin in saddex jeer oo isxigta aad ku qosashaan maxay tahay musiibo aad uga murugootaan goor hore idin haleeshay qormadan ayaa waxaan soo xiginay qof baraha bulshada kusoo gala axmed dirir nuur ugu dambeyntiina qormada ugu dambaysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sida tan waxaa leeyahay wax lala noolaado waxaa ugu kheyr badan wardiga laweyne tasbiixda iyo tahlisha jaceylka ugu quruxda badan adduuniya aakhira waa jaceylka uu qofka uu jeclaado allaweyne acmaasha waajibka ah ee alle dusheena ku waajibiyey waxa ugu kheyr badan salaada ilin ama oohin qofka darajadiisa kor u qaada waxaa ugu kheyr badan oohinta alle dartiisa geesinimada dhabta ah ee la sheego waa inaad allah ka cabsataa adigoo arkin rumaystana inuu asaga mar waliba ku jeedo xilli kasta ama mar walba ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaynu kasoo xigeenay qof baraha bulshada kusoo gala ibraahim mursal guud ahaan xubintii bandhiga warbaahinta bulshadana waa nagintaa dhegeystayaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada maqlayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal iyo barnaamijyo walada socotaanka eena ad naga markan haddii aynu eegno dalka afghanistan dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay wadanka tirada dhimashada waxaa la qiyaasayaa inay markaa kor u dhaafi karto laba kun ruux sida uu sheegay sarkaal u hadlay taalibaanta maamusha afghanistan waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay laba kun ka badan karto maadaama dhulgariirkan uu yahay mid aada u xoogan uuna ku dhuftay galbeedka wadanka afghanistan waxaa la qiyaasayaa inuu yahay kii ugu dhimashada badnaa ee wadanka afghanistan ka dhaca labaatankii sane ee lasoo dhaafay su-aal shaahin oo afayeen u hadlay ururka taalibaan ee maamula afghanistan waxa uu u sheegay warbaahinta aljaziira in dad badan la la-yahay oo la aaminsan yahay qaarkood inay markaa ku hoos jiraan dhismayaal burburay dadaalada gurmadku iyo samato bixintuna ay socdaan xilli uu sheegay in dad badan laga soo badbaadiyey dhagaxaan iyo derbiye markaa ku dumay oo dhulgariirka uu sababay burburka guryaha cabirka dhulgariirkan waxaa lagu qiyaasay lix dhibic saddex waana mid markaa aada u badan marka la eego wuxuuna ku dhuftay gobolka heraat se loo yaqaano ee ku yaala galbeedka waddankaasi afghanistan soheel shaahin wuxuu sheegay in markaa loo baahan yahay dadaalo deg deg ah in la helo oo sidoo kale gurmad caalamiya ah la helo wuxuu sheegay meelaha qaar dadku inaanay heli karin goobo caafimaad sidoo kale ayna heli karin eh, hooy ay ku hoydaan cunto iyo daweynba taana uu sheegay inay markaa dhibaato ku tahay musiibana ay tahay loogana baahan yahay hay-adaha injo iyo hay-adaha qaramada midoobay inay si deg dega ah ugu soo gaaraan dadka ku nool haraatalka loo yaqaanay ee afghanistan ee dhulgariirkan uu ku dhiftay cabdulwaaxid rayaan oo afyeen u hadlay wasaaradda warfaafinta ee wadanka afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a p in markaa tirada dhimashadu ilaa haatan laba kun ee ruux ay mareyso mar welibana ay sii kordhi karto marka la eego khasaaraha iyo baaxadda uu dhulgariirkani leeyahay sidoo kale wuxuu sheegay in lix tuulo ay markaa ay burbureen sidoo kalena dhaawacyada ilaa iyo boqolaal ruuxna sidoo kale la diiwaan diiwaangeliyey ama kumanaanba walow uu sheegay weli in markaa dadaaladu ay socdaan waxaa laga digayaa in sidoo kale arintan ay markaa sababi karto gurmadka oo yar awgii iyo sidoo kale tabarta dalkan afghanistan oo inta badan aan xiriiro badan o lahayn dalalka caalamka tan iyo sidii ay ula wareegtay ururka taalibaan in arrintaa ay khatar ku keeni karto ayaa la aaminsan yahay marka la eego dadaaladii ay u sameyn lahaayeen dalalka caalamka iyo taageeradii ay siin lahaayeen taasi oo keenaysa marka la eego dhibaato soo gaari karta dadkan u baahan gurmadka deg dega ah dhinaca kale haddii aynu dib ugu noqonno dhacdooyinka ugu dambeeyay ee kasoo kordhaya marka la eego dagaalka ururka xamaas ee dadka reer falastiin iyo sidoo kale maamulka yuhuudda israel waxaa laleeyahay waxay jartay wadooyinkii iyo marinadii muhiimka ah ee marinka khaza siinayay adeegyada korontada biyaha iyo waxyaabaha kale ee nolosha muhiimka u ah weriyaha aljaziira uga soo warama marinka khaza yoma al sayid ayaa ku waramaya in markaa dhibaatada ugu badan ee jirta ay tahay in maamulka yuhuuddu ay u dhaqmayaan marka la eego si bini-aadanimada ka baxsan maadaama la sheegay inay jareen oo xitaa ay shamiteeyeen marinadii ay u soo marayeen markaa ceelbiyoodyada ama biyaha tubooyinkii soo qaadayay sidoo kale korontooyinka ayay jireen oo waxaa la dareemayaa in dhibaato xoog leh ay markaa eh, ka jirto sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in korontaduba ay ka timaado dhanka israa'el oo dadka reer markaa falastiin aanay wax badanoo awooda ku lahayn kontaroolka ama sidoo kale inay maamulaan adeegyada aasaasi u ah nolosha bulshada sida biyaha korontada iyo waxyaabaha kale taana waxay keentay in aada loo yareeyey sidoo kale awoodda korontada oo halkii ewalka ahayd megawatis haatan la sheegay in laga yareeyay oo laga dhigay labaatan megawatis taa oo keentay in dadku ay dareemayaan dhibaato aada u xoogan waxaana maamulka yuhuuddu ay ku sheegeen arrintaa in markaa qorshahooda uu yahay sidii loo cunaqabateyn lahaa dadka ururka xamaas iyagu u aaminsan yihiin inay yihiin argagixiso balse dadka xaqudararka ah sidoo kale tirada dhimashada dadka falastiiniyiinta ayaa kordhay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa werinaysa in tirada dadka ku dhintay duqeymaha maamulka yuhuudda uu ka wado marinka khaza ay haatan marayso saddex boqol toban ruux dhaawacun waxaa uu marayaa laba kun oo ruux oo falastiiniyiin waan khasaare aad u badan marka la eego inta saac ee dagaalku socdo iyo khasaaraha soo gaaray dadka reer falastiin waxaa muuqaalada lasoo dhigay baraha bulshada ay muujinayaan dabaqyo iyo dhismayaal waaweyn oo marinka khaza ku yaala oo la arkaya iyagoo oo markaa dhulka galaya kadib markii duqeymo arxandarro ah ay ku sameeyeen diyaaradaha dagaalka ee milatariga yuhuuddu oo markaa aada u duqeynaya eh, sidoo kale waxaa isra-el ay dhankoodu sheeganayaan afyeen u hadlay milatarigoodu uu leeyahay waxaynu dilnay boqolaal ka mid a ah dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ay ka dagaalamayay magaalooyinka ay shala soo weerareen walow sheegashada maamulka yahuuddu ay markaa u muuqato mid uun ay isaga qarinayaan ceebtii kasoo gaadhay dagaalkii ururka xamaas ay markaa maalinimadii shalay tahayd ku qaadeen magaalooyinka ku yaala maamulka yuhuudda iyo kuwii horey dadka falastiiniinta ulahaayeen balse ay xoogga ku haystaan maamulkaasi eh, dhinac kale waxaa laleeyahay waxaay saakay ururka xisbullah iyana dhankoodu ay markaa bilaabeen in dhulka lagu muransan yahay ee u dhexeeya israa'il iyo lubnaan ay duqeyn ku bilaabeen walow ay iswadaarsadeen israa'il ciidamada ilaalada xuduuda iyo kuwa lubnaan ee xisbullah marka la eego madaafiic labada dhinac ay markaa u kala rideen durbanan waxaa arrintaa la sheegay inay ku baxeen marka la eego eh, ciidamada nabdilaalinta u jooga ee qaramada midoobay ee lubnaan ku sugan waxaa la leeyahay eh, khatar ayay ku noqon kartaa ururka xisbullah haddii ay markaa kusii jiraan dagaalkan si toosan ay ugu soo biiraan walow haatan la sheegayo in ayow aysan si eventary ugu jirin balse madaafiicda la iswadaarsado uun keliya ay tahay inta ay ku lug leeyihiin haatan ururka xisbullah waxaa laleeyahay hadii ay si toosa dagaalka ugu soo biiraan lubnaan ama ururka xisbullah oo iyagu la aaminsan yahay inay sidoo kale awood badan leeyihiin wax badanaan ka goyn karaan fagaarayaasha dagaalka hadii ay si toosa markaa usoo galaan walow ay dadaal wadaan ciidamada nabadaralinta qaramada midoobay ee lubnaan ku sugan oo durbaba doonay inay kala dhex galaan iyagoo markaa u muuqda kuwa doonaya inay culeyska ka yareeyaan israa'el oo haatan dagaal markaa wajahaysa khasaaro fara uu soo gaaray iyada dhanka israa'el khasaarahooda haddaan eegno tirada dhimashada saddex boqol ayay kor u dhaaftay iyo dhowr iyo toban ruux dhaawacuna waxaa laleeyahay laba kun ayuu ku dhow yahay waxaana markaa mar walba isoo taraya khasaaraha gaaraya maamulka yahuuda walow dhankoodu aanay waxba yareysan oo weeraro iyo duqeymo aan loo meeldayin ay ku hayaan dadka reer falastiin weli ogaala degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan Thank you. qaybihii dambe ee barnaamijka ola degeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi la sidaanay ilmuhu uga qosliyaa warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war maanay waxay dhaheen waanala taagay waanala taagay war waxay kaloo dhaheenaa la yidhi eh. waxbaa baa lahayga yaacay eh. waxbaa baa lahayga yaacay war qoladii kalena waxay idhaahdeen eh. waqafnaahum waqafnaahum war kuwii la waqafayna waxay taagan laqad asaabanaa sixiran kabiiran wala nacrifuhu min weyna habeyn xamaas u hadli miyaa tahay an nashnat alakhbaar hada alyowm fii israa'iil walfalastiin warmadahey waxaad ka tagtay oo maanta ilaa baydhaba ka daaran cashraat daa'iraat haajamat sabcata cashara mawqican wa arbaca maqraar lixamaas biqisa khalaal asaacaat almaadiya aryaadhaha kale maanay dheexaadna camlay doontiin laana waa laydinka korahaahe waxaa la yidhi raysul wasaarihi midaa laydiroon warba laga hayd ciidankii sirdoonka israa'iiloo musaad la dhahayana bugi la weyddiiyo layidhi waxaan xad ogaa weysaan waxay dhaheen waanala taagay waanala taagay cabdullo falastiinna waxaa u daaran alraas maftuux maantoo kalena madaxaana furan war waxaa kaloo la yidhi israa'iil rag baa tiiriyee kibir ma tooqeene maanigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toos hub ugu geeyey astiinna dhagax tuura iri aan ka roginta ahaa tolla'aya mar bay noqon kuwaa xoog ka tabaroone maantoo kalena madaxaana furan warwar ma haysiina israa'iil waxaa ka dhacday yuhuud miyaa tihiin albaabka naga fura war israa'iil waxay ka taagan tahay taahaye taahaye toban jar ayaantan taahaye war kalemaanay war mahaysiina howlgalka xamaas qaaday ee dhowr saldhig looga qabsaday yuhuuda waxay ugu magac dareen duufaan aryaadhaha duufaan degdeg badana goormay israa'iilna ka dhaceen niyu duufaan waxa loo sameeyey ilaa duufaantii kalaa la diray horta falastiin harmacad ma leedahay warwar mahaysaana waxaa la yidhi adkaayo dagaalkii afcidlaama joogte aaway ordogaankan ammaantiisa haynay war culummadii baxadda miyaa si aad ku xadiray war horta in madaxweynihii xamar u yimid soo dhowaynta ordogan maxaa ka jira asbara eritariya inuu aadayana waa la sheegay warnamiyow beryaawu madiida koonfur galbeed mu'aarad iyo muha xaafid tankaseedeenahayta madawiinaga dhuusamareeba marka afuweerkii urdiga madawiinaga maynankaseedu waayan dhuusamareeb warkalamaanay waxaa la yidhi bawdya rag midba maalin bannaan waxaa kaloo la yidhi darajada adduunya ma daahinto sidoo kale waxaa la yidhi dulmigaad geysataa waa mid daashka kuu yaal marka waxaan la yaabay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal oo muddo kororsi ka cabanaya oo wadda la xiray iyo kala wareeg ka cabanaya oo diyaarado garoon laga celiyey ka cabanaya oo weliba codsanaya doorashada wakhtigii lagu ballamay in lagu qabto warkanabaanay malkii halkaas marayso waxaa igu soo dhacay hadal uu hadda ka horhiiriyey gabyahayga carbeed maxamuud darwiish kaasoo ahaa tareenka keliya igama tegin xitaa boostajadii way iga tagtay saaxiibbadii safarkuna way i qiyaameen war anina weli kale hayiidagay godkujon godoolaari hogodonan dheeraytoy kidhiyaasoba mooshiidii war maxamuud darwiishka aad carabta ku sheegayso ma ciidankii sayidka uu ka mid ahaa ee buryaanee buryaane daraawiishta buryaane yadheegi jari war daraawiishka furgalbeed ma joogto warheedhaha war mahaysaana hogaamiyaha daraawiishta shalaya garoonka muqdisho lagu soo dhoweeyey calankii soomaaliya una gacanta ku sitay waqooyi yoolafakatay aana ka soo celiyuu yidhi warya calanka shalay lishaaniad sheegasmayti shalay mee geerad bad tiyaatir ku korjay ka teeganaayey war kalemaanay waxayna weydiiyey maxaa calanka qoloba mar ula carartaa caashaq loo qaba weeye ma ka cilaaya naw waan wallaweyna isku calan ma nihin warwarka iga dhexgelinina bishii oktoobar dii dad soomaaliyeed ayaa laascaanood laga soo raafay hadda oo la joogo oktoobar na madax calankii soomaaliya wadataa laascaano ka timid waxayna dhaheen soomaaliya hamidowdo hadda warmi ayaa lagu israacday war haddama waxaad leedahay raafi diimada isaaq maxamedka ahin ma mahadin warwallaweyne war ma haysiini arrintii gooja caddoo kale israa'iil ka dhacda baa layidhi sidee wuxu jiraan warwaaqla war ma hayside sargaal iyo ciidan badanaa laga qabtay israa'iil marka dagaalka koobiyuu ahay miyaa malaha warbow war ma haysaaniine hadda annagaa falastiinka hartada siinay waar wallaweyney dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqla ralasaroodna waxay yidhaahdeen dadkaygu hadduu tashaday maxaa daba socdaa marka labadeeda kee saxanbowe war anin weliba dheegi jiray waa su'aale labadeena reerka ayaa u weyno u ah waayeel warkalamaanay war ma haysiine xildhibaanada somalilan ka soo jeeda qaar ka midu waa ka caroodeen soo dhowayntii loo sameeyey hogaamiyaha s s c xildhibaan maareey hadlayna wuxuu yidhi weligay guddoomiye degmo buruf lagu soo dhowaynaya ma arkin weligayna maarkin arkin gudoomiye degmo ilaalinayaan boqolaal ciidan ah weligii ma arkin gudoomiye degmo madaxtooyadii la dejiyo lagu soo dhoweeyey oo hadda maarayam wuxuu qaaday raab la yidhaha weligay ma arkin war labadii dhagax u watay ma dhigay war cusub oo soo baxay wuxuu leeyahay meedaa baxsadaa la yidhi maxaa ka bedeli kartaa maya arsenaal waa la soo qaqabtaa la yidhi maxaa ka bedeli kartaa maya madaxda qaaraa soo ahaa jiray maxaa ka bedeli kartaa maya roobow maanta wasiir waaye maxaa ka bedeli kartaa maya soomaaliya nabad marab wartaa layidhi maxaa ka bedeli kartaa maya naga kala wada haddaanay dhah maxaa ka bedeli kartii maya warmaandhow adugu maga agtagi karta aan kuu duceeye aryaa minaad rabta habaare mar uun hanaga hor tago warnaabkaas rabkala ka horreeya idinka dabageeyo xamar seef waaye see waaye ragga buuqa wada yaa waaye waxa loo dhimanayo dheef waaye soo shita dheh sharciya qayr habeen wanaagsan nabe aadna ma ducaysnid cabdikuusow hees miyaatane qof waaliba qof waaliba wuxuu qabaya qaana loo soo soo qadimayaa war telefishinka soomaaliya s t v waxaa lagu soo qoray hogaamiyaha ku-meelgaarka ah ee maamulka s oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada xamar warwar mahay sidii telefishinka somalilan waxaa lagu soo qoray faala looga magac daray oy doonow ayar joog aryaanaha samigay cabdulla naftirkiisuna waxa uu yidhi how haqaaban qawda maqaashi darbaadana wax ku qalda haqaban qawda maqaashi darbada warkalamaanay war mahaysaan hadda ka hor waxaa la yidhi nin aqoon-yahanah ayaa safray wuxuuna ku safray doon doontana waxaa la saarnaa oo keliya ninka naaquudaha ah oo la sheegay inuu ahaa nin jaahil ah oo aan waxba aqoon marka laga reebo sida loo dabaasho sida loo kalluumaysto iyo sida doomaha loo kaxeeyo cabbaar markii ay doontii saarnaayeen ayuu aqoonyahankii wuxuu naaquudihii weyddiiyey fanka ma taqaan waxaana loogu jawaabay maya ma aqaan kadib wuxuu yidhi haddaadan fanka waxba ka aqoon noloshaada rubac baa maqan ninkii kale wuu yaabay safarkiina wuu sii socday cabbaar markii la socday ayuu aqoon-yahankii mar kale naaquudihii wuxuu weyddiiyey ma taqaanaa culuumta sayniska naaquudihii yaabana wuxuu ku jawaabay maya weligayna ma maqal kadib aqoonyahankii wuxuu ku jawaabay noloshaada kala bar baa maqan safarkii wuu sii socday waxaana loo gudbay badweynta intii ay badweynta ku jireen waxaa imaaday hirar waaweyn oo dabaylo wata kuwaasoo kallifay in doonti kala furfuranto ayadoo ay xaaladdu kuxun tahay labadooda ayuu naaquudihii wuxuu aqoonyahankii yahankii weyddiiyey dabaal ma taqaan aqoonyahankii yahankiioo halqamayo hadalku dhibayo ayaa ku jawaabay maya naaquudihiiaa la soo booday noloshaada dhan baa maqan odhay iyo xeradii jaahilkaasi aqoonyahanka yahanka jaanis xun buu ku helay tegayey dakhalkiibaa ka jabayoo dabaylihii baa la tegayey waaqlo waxaa la yidhi marka doontu dhegayso dadka saaran dusheeda naxdin wesla dirsaane war abwaan reer somalilan oo gabiyey wuxuu yidhi doontaynu wada saarannahay yaysan daadagiine hadaloolinaa quudahaan soo dejinayaae war kalemaanay war mahaysaane maanta niman shabaab leeraa ah waxay ka maraysaa dabayluhu weysitaa dufanadu ima badweyn bay dunidu ilasii turkaysaa marka dagaal faraha looga gubtay ayaga dhex marayaa la yidhi jilibuuna ka dhacay oo dhexdooda ka tafataa la yidhi labadii ugu sarraysuuna dagaalku u dhexeeyaaha la yidhi hada axmed diiriye iyo karatay kii raayaa la sugayaa marka horahana waxaa loo yidhi labadii dulmi ku heshiida xaqaa isku dira waa kaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabkaas aad iyo aad kuwaasu inay isku war jabku waa jabkaase nimanku qaatimuljambeegti iyagaa iskula rogmadaa la yidhi war abuu cubayde iyo karataye bunayatii bunayatii iyo haatoohakadaa daa'iman maisu qaadeen war hoggaankaay isku hayaanaa la yidhi war wallaweynay anigu waxaan kula talin lahaa nimankaa kii laga itaal roonaado inuu isa soo dhiibo warba weynta dirira hayaan baa weeradhaannin warnimaya waxaan idin weyddiiyey khawaarijta haddii ciidanka dawladdu laynayo oo macawislayda shacabkee gadooda ay laynayaan oo iyaga dhexdoodu isla malaynayaan oo qaarkood isqarxinayo oo hawada laga duqaynayo intay sii jiri doonaan war khawaariijta haddii jacayl kuu hayo afar xiloo waaweynaa ka bannaan oo musharaxiin soo codsata ilaa hadda la laayahay xilka koowaadna waxa uu yahay madaxa cabsigelinta ee bulshada soomaaliyeed intuu soo dhex galo ka dhaadhicin lahaa inaan shabaab laga adkaan karin xilka labaad waxa uu yahay sixiroole ku filan inuu soo furfuro lacagaha ay dowladdu taagtay ee sakawaadka ay dhihi jiraan xilkii saddexaad waxa uu yahay madaxa ka dhaadhicinta iyo tashkiilinta shabaabka dhexdiisa ka dhaadhicin kara in weli ay sii jiri karaan xilka afaraad waxa uu yahay nin soo heli kara mustaqbalka khawaariijta marka laga adkaada kadib halka ay saldhigan doonaan war waxaa la yidhi khawaariijtoo wakhtigoodu gabagaba yahay ilaa laba kun iyo lixdii waxaa isqarxiyey afar iyo toban qof waxaase ugu daran bishii la soo dhaafo oo keliya afar iyo toban qofaa isqarxisay taasoo dadka shabaab yaqaana ay ku micneeyeen intooda badan inay isqarxi doonaan inna inay cararaana waddamo kale aadaan iskudayi doonaan warba wa isqarxinta badan cadaadiska badan keenahaya hayaay oo hadda laga khafiifiyo miyaadna leedahay war adiga maxaa kaa gala sheekada kumaba jirtide oo yaa ka war kalamaanay war ma haysiine faransiiska waad ogtihiin siduu ula dagaalami jiray xijaabka iyo asturnaanta dumarka maanta waxay maraysaa inay dowladdu ragga iyo dumarka ku amarto inay bustayaal iyo dhar waaweyn xirtaan si ay uga nabad galaan dhilqaha iyo barambarada ilaahay ku salliday nadaafa daran yihiin may iska dhaqaanoo iska buufiyaan cayayaanka warba wanaad tuubahay matakfiba weeradhay warniyo ilaahay cidduu doonuu ciidan ka dhigtaa war daraasad la sameeyey waxaa lagu ogaaday cid kasta oo ilaahay amarkiisa isku taagta meelaysan filayn in looga imaan doono war ilaahay iyo qur sheegay adigu daraasadda aad sheegaysa waa maxay war middaas inaad barato aan aftarkeedu daraasada warba waade faransiisku intuu garanaya waa dhaaftay waradoo reeriinni qabaha nagu buuqine aryaadhaha reer mudug kaneecadishaba waa aragteen faransiiska xaad ula yaabaysid war cabdullow ninka reer mudug ahay kaneecadu yeeshay malaha laba xaniyood buusan ahayn aryadaha waxaa la yidhi ma muusuuq maasuuqay raabaan mooshin inay ku meel marshaan ma musuuq maasuuqay raabaan mooshin inay ku meel marshaan warbow buntland war kama haysaaniine maanta waxaa lagu soo dhoweeyey maxamed cabdiraxmaan faroole taageerayaashiisna madaxweyne soo dhowaday ku hayeen waxaana la sheegay inuu madaxweyneha buntland musharax u yahay madaxweyne deni maanta la sugayana waa baaqday bishan tobankeedana shir ka farmahaya magaalada garow mucaaradku ay leeyihiin xisbiga madaya oo ah xisbigii mucaaradka ugu weynaana waxay yidhahdeen doorashadii golaha deegaanka siduu maamulay deni ayaa tusaale noogu filan middan qof iyo codka uu hadda cid la gelaysaa ma jirto sababtoo ah saddex xisbi baa soo baxay haddana sideed buu ka dhigay shuruucdii doorashadoo dhanna isagaa qasay hadda odaygii danin waxay ka maraysaa adigu kaligaa iska buqbuqoto socon weyde war madaxweyne daniyoo tiriyey gabay mucaaradka ugu oodjiidaya wuxuu yidhi dabeecadda buntland dadaan aqoon oo wax kala doona oo koonfur laga soo soo diroo duulayaa yimide dulmi iyo warbeenbeen habay dooda ku hayaane dawlad weeye in badan soo jirtoo lagu daydaanin warweriye axmed cawdi jaamac wuxuu yidhi haddii loo garsoori waayo wasiirka cadaaladda maxamed cabdiwahaab iyo wasiirka arrimaha gudaha cabdi faarax siciid juxa annagaa u garsoorayna wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diintu wuxuu leeyahay ku dhawaaqista rabadaanka iyo maalmaha ciidaha wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu leeyahay ku dhawaaqista doorashooyinka marka hal la gaarsiiye labadaas markaas shaqadoodu sidaasay kala tahay war laftirkaaga waxaad ka tagtay oo ka mid ahayd qoraalka wariyaha iyo ka warqabista dowladaha hoose war lamada wasiir iyo wa suugaanti sayidka naslabahema ogaay aygoay badiihe tartiib tartiib baa la soo noolaanayaa war ma maydkiibaa fakaday war warkaan ha dhex gelin inay buntland badlaado qaranaa ka bilaabataye waxay codsadeen rag geela qali yaqaan war buntland maamul goboleeda hooyada federaalka aan ku naqaane waa maxa qarankaad sheegaysaa horta garow daljirka daxsoon ma leedahay walwalla weyne hanjabaadii madaxweyne muuse biixi ee ahayd xuduuddeennu waa garoowe waana qabsanaynaa waanana tegaynaa buntland madhagay ka furaysatay oo goojacadagee ka soo maraya ow oog ba hadda la fadhiya war waan waan wasaadka khilaafka kuwanfur galbeedna war halii doono albaabada ballaqa albaabada ballaqa albaabada ballaqa kalamaana nagu kala wada warmadee haddaad run sheegaysa maxaad u dhihi weysay intaa lagu shiray xaggaa lagu shiray berri baa la shiraa badanaa shirar aan wax tarayn badanaa warba shiharka buntland wax waa tiraane kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijka ila socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doonno nabadgelyo aad intay u dhalatiyo waahaqa oon garan biyuhu maraanu ayduna habalidu taal anabay ku dhalatiyo waahaqa oon garan bidhaanteeda waayoon adigoo hobku waashee midhaanteeda waayoon adigoo hoog ku waashee barigaydii ku nooshaa buu huubi igu tiri barigaydii ku nooshaa buu huubi igu tiri bararkiduu ambaarkadii fashalkiidaan u boogaya bishan dhexdee ra'oon hela boqola soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee bararkiduu ambaarkadii fashalkiidaan u boogaya bishan dhexdee ra'oon hela boqola soomaan ballan ku qaad bilash laguma dhaartee jalaysiyo baarti muuqa dheeray arkankiisiyo baaladweynay ku nooshahay buuraha jalaysiyo baarti muuqadeeray arkankiisiyo baaladweyna ay ku nooshahay kolku soo baxayay shan iyo tobnaani baahidaanan ku qabo farni idan aragka iga taagin wey kolka soo baxayaay shan iyo tobnaadee kuu qabo baarley sidaan taagan way tirtirso buugto bilowdu micnadiihii ka buudaay utindheer buraaqu balasheedi tirso buugto bilowdu micnadiihii ka buudaay barqaadahan isbarnaan mahaboho ku yeeshee marqaadahan isbanaan maabuuhuu ku yeesheerkibay hiidamqadayu surkuuhu basaaseyerkibay hiidamqadayu surkuuhu basaasey hadda casbaan u geynayaa iyo jannaan u siinayaa dhiga waan dood ku saarayaa badbaadad aragtiyo barwaaqo gaarna ilaahay kuugu marayaa madacas baan u geynayaa iyo jannaan ku siinayaa dhugayga waan ku saarayaa badbaadad aragtiyo barwaaqo gaarna ilaahay kuugu marayaa jalayntiyo baarti muuqa dhiiray halkankeedii baalad weynaay ku nooshahay kolka soo baxayaay iyo tubnaadee baahidaana kuu qabo barni itaan aragtaygaa taagin wey dabaulka soo baxayayo sugnaadey ahidaan ku qabo baarmiyey idana rajha baraarugayni darteedu damboga waayo korjaar ku dhibaystaan abadihii ku gaanaa baraarugay darteedu ogahaani waayo korjaar ku dhibaystaan abadihii ku gaanaa bakeerigii aan qaadanaa kantihiisa joogtaa bakeeriygiian qaadanaa barkankii hiida joogtaabarteeda haan arkaaya warabeenu ku daali barteeda haan arkaaya warabeenu ku daali barbar haddaan u seexanu gagu ay isgaarayaan guryihu ay isku marmaan badbaadad aragtiyo baraarun gaadh ilaahay kuugu marayaan haddaan u seexanu gogogu ay isgaarayaan guryihu ay isku marmaan badbaadad aragtiyo baaraarun gaadh ilaahay kuugu marayaan jalaysiyo baarti muuqa dhiiray aytankii baalad weynay ku nooshahe buuraha jalaysiyo baarti muuga dhiiray baartankiidu baalad weynay ku nooshahay boqol soo baxayay taniyo tobnaadey baahida ankuu qabo bidaan araghaiga taagoy boqol soo baxayay taniyo tobnaadey baahidaan ankuu qabo bidaan araghaiga taagoy